bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlah رb العaalamiin slى اllهma وslm وbaarak عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih أجmaعin ama bعd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii usul الsuna lilimaam axmed caleyh raxmat اllah waa darsigeenii labaad waxaynu soo gaadhnay qowl limaam raximah اllahu tacaala wakulu bidcatin fahiya dalaala bidcad kasta waa baadi bidca kasta waa baadi hadalka imaamku wuxuu tilmaamayaa bidcadii uu ka soo digay ee uu sheegay min usuuli ahli sunna inay ka mid tahay tarkulbidac bidcooyinka laga tegayo ee laga fogaanayo layska ilaalinayo inaan waxba laga soo reebayn oo hadalku uu calaa cumuumihi yahay sidaasuu tilmaamaya bidco oo dhanna inay wada xun tahay oo isku xugum tahay xukumkeeduna uu yahay dalaal iyo baadiye inaan bidcada la kala qaadaynin oo dhammaanteed baadi ay tahay sidaa uu imaamku u camimay oo kullu bidca waxay leedahay arrintaasi adilo fara badan oo sidaa u camimaysa waxba ka soo reebaynin bidcada ama aan kala qaadaynin waxaa ka mid a ah xadiidka nabigeenna sal aley wasalam xadiidka cirbaad ibnu saari ee caanka ku ah axmed iyo abudawuud iyo tirmidi ibnumaaja baa soo saaray iyo qeyrkoodba waxaa saxiixinaya imaamu tirmidi bazaar ibnu cabdilbar xaakim diyaa maqdasi sheekh albani iyo qeyrkood waxaa xadiidka nabigu yuri sal aley wasalam waiyaakum wamuxdathaati alumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala shay kasta oo diinta lagu soo daro dib laga keenaayo nabigu wuxuu uhi sal lla lay slm waa bidco bidca kastana waa baadi u fiirso nebigu wuxuu isticmaalay kulla bidca kelimatu kullina luqadda carabiga ah iyo cinda culamaa'i lusuul waxay ka mid tahay min siyaqi alcumuum yacni dhammaan baa soo wada gelaysa kulli isla kelimadaas kale waxay ku timid iyadana xadiidka jaabir bnu cabdillaah ninka nebiga sal alla alay waslam khudbadiisi khudbat ulxaaja la dhihi jiray waa kii dhihi jiray ama bacdu fa ina khayra alxadiidi kitaabu ullah wa khayra alhadyi hadyu muxamadi sala allahu calayh wasalam wa shara alumuuri muxdathaatuha wa kulla muxdathatin bidac wa kulla bidcatin dalaala wa kulla bidcatin dalaala yacni bidco kasta waa baadi waxa soo saaray axmed iyo muslim iyo nasaa-i iyo bayhaqi iyo keyrkood lafdiga nasaa uu ku daray ziyaadada wax weeye wa kullu dalaalatin fi nnaar ziyaadadaa waxaa iskale alimaamu nasaa-i caleyh raxmatullah tii horay la mid tahayo kelimada nabigu isticmaalay sal alla aley wasalam waa kelimo caam oo waa kelimatu kulli waay ayib waxaa la mid ah oo iyadana siiqatu cumuum ku yimid xadiidkii caaisha fi saxiixayn ee nabigu uri sal lay waslam man axdaa fi amrina hada maa laysa minhu maadaasi maa laysa minhu waxay dhacaysaa fii siyaaqi shari bay dhacaysaa man xdaa waa shari waay maadan ka dambaysaa markaas fi siyaaqi shari bay dhacaysa waxayna ka mid tahay iyaduna min siyaqi lcumuum bay ka mid tahay waxaa la mida lafdiga saxiixu muslimka ku yimid ee nebigu ur sal lla man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad amalan iyadana waa nakira fii siyaaqi shari wey iyadana min siyaqi lcumuum bay ka mid tahay ma kala qaada nebigu sal lla alay slam aya camal noocuu dooni ha ah camal aan nebi ruuxii sameeya kala qaad ma siyaqu markaa axaadiista bidcada ka hadlaysaay sidaasay ku imaanaysaa xadiidkii shalay aan sheegnay baa ka mid a xadiid anas bnu maalikin abaraani baa soo saaray fi lwsat bayhaqi bishucab liimaan adiyaaf lmukhtaara waana xadiid sugan wey nebigu uri sal ley waslam in allaha ixtajara tawbata wa fii riwaaya ixtajaba aw xajaba yani ixtajara tawbata cala kulli saaxibi bidca cala kulli mid kasta oo bidca wata noocay dooni ha lama kala qaada nusuustaasi marka dilaaladoodu way iska cadaa waxaa isla meesha ku imaanayo kuwii hore la mid ah <clears throat> xadiidka cabdullahi bn mascuud radi allahu tacala canh ibn abi caasim baa soo saaray fi sunna ibnu bata fi limaan alkubra sheekh albaanina waa saxiixinaya dilaalku ku saxiixinaya wuxuu nebigu uri sal ly waslam iyaakum wamuxdathaati alumuur faina shara alumuuri muxdathaatuha waina kula muxdathatin bidca waina kula bidcatin dalaala xadiidka cabdullahi bn mascuud isagana waa xadiis saxiix ayadana kelimatu kulli bay ku imaanaysaa wahaakada aaaarta saxaabada iyaduna sidaa la mid a alimaam almarwasi fi sunna wuxuu ku wariyey wakadalika alalaka'i fi sharxi usuuli ahli sunna bayhaqi fi lmadhl ila asunani alkubraa dhammaantood waxay ku warinayaan biisnaadin saxiix cabdilahi bni cumar inuu yidhi kullu bidcatin dalaalah wain ra'aaha annaasu xasana ah. eh, bidco kasta waa baadi dadku habow arkeen inay wanaagsan tahay yacni iyaduna markaa kala qaad ma sida nebigu tilmaamaya sal alla alay wasalam sanadkeedu iyadana waa saxiix wakadalika sidaasoo kale waxay ka asaxday cabdullahi bn mascuud radi allahu tacala canh mucaadi bnu jabal saxaabadii nebiguna sal ley waslam iyaguna ma kala qaadin bidcade way camimeen aimmadii salafkuna sidaasay intooda badan mareen ama ka soo aroortay alimaamu maalik axmed oo inuu dul joogno qayrkoodba sidaasi ayaa waxay tahay sida saxda ah bidcada inaan la kala qaadin oy dhammaanteed baadi tahay oo aynan jirin wax bidco bidaca xasana la yidhaahdo ama in la yidhahdo bidcadu waxay u qaybsantaa axkaamta shanta ah bidca waajiba iyo bidca muxuu ahay mustaxaba iyo bidca mubaaxa iyo bidca muxarama iyo bidca makruuha taqsiimkaasi taqsiim saxa maa walow muta'ahiriintii qaar ka mida maray oo halkaas bahasha mariyey oo ay ka mid yihiin alimaam alciz bn cabdisalaam kitaabkiisa qawaacid alaxkaamka ardaygiisii qaraafi furuuqa ibnuljawsi abu shaamat almaqdasi alimaam nawowi ibn alaiir ibn xajar suyuuti aimadaas muta'ahiriinta ah ayay ka soo aroortay in bidcada loo qaybiyo bidco wanaagsan iyo bidca xun bidcada in qaabka loo qaybiyo horta waa arin dambeeyey oo aan horay loo aqoonin waa kow waa midda labaade daliil ma leh bal daliilku waa ka hor imaanayaa oo axaadiista haddaan sheegaynay iyo siyaqay ku yimaadeene cumuumka ah baa radinaya ka hor imaanaya waa midda saddexaade taqsiimka ay qaybiyeen waxaa la yidhaahdaa waa bidcada luqawiga ah bay qaybiyeen bidcada laba nooca ah bidca luqawiya oo dhanka luqadda marka laga fiiriyo bidca lagu itlaaqayo way ka guda weyn tahay nooca labaadee la yidhahdo albidca asharciya bidcada sharciyada ma qaybsanto kulligeed waa dalaala waana madmuuma laakiin taqsiimkoodu marka la fiiriyo amilada ay ka bixiyeen bidca luqawiya la dhahaya bidcada luqawiga luqa ahaan wixii la bilaabay baa la yidhaahdaa inuu shareecada waafasayo inuusan waafaqsanayn wixii la bilaabayoo dib laga bilaaboo dhan bidca markaa lagu itlaaqa dhanka luqada taa way miday qaybiyeena midda sharciga maaha culimo badan baa halkaa maraysa ayb waa midda afaraade wax weeyaan bidcada in la qaybiyaay bixaddi daatihi waa iska hor imaanaya leanna markaad tidhahdo bidca weeye bimacnaa shareecaday khilaafsan tahay waa haddana markaad waa xasana shareecaday khilaafsan tahay oo daliil ma leh haddana way fiican tahay iswaafaji lanna wixii shareecada khilaafsani waa u xun soo ma yani waxa wey waa bidco oo shareecaday khilaafsantoo daliil ma leh haddana fii nafsi lwaqti way fiicantao xasanaa la yidhahdaa isma qabanayso marka bixaddi daatihi waa hadal mutahaafid way hadal mutasaaqid oo isaga dhan iska hor imaanaya wey tashanaadi waxa weeyaan tusaalayaasha ay arinta u keensadeen marka la fiiriyo culimmadaasi sida imaamu shaatibi caleyh raxmatullaahi ictisaamka kitaabkiisa ictisaamka uu ku faahfaahiyey niqaash dheerna uu masalada ka galay markii la fiiriyo amilada ay keeneen meelo kaley gelaysa amilada qaar ka mida waxay hoos gelaysaa baabka la yidhaahdo maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fa huwa waajib waa wasaa'il u shaqaynaya maqaasid sharciga u adeegaya waa halka amilada qaar baa gelaya qismi ka mida nusuus caama ku soo aroortay salafkuna waa ku dhaqmeen saas daraaddeed bidcaba maaha qismi ka mida daliil khaasayba leedahay oo bidacba mehe waa sunno nebi sal lla aley wasalam sida salaada taraawiixda in laysla tukadoo kale amiladooday ka mid salaada taraawiixda in laysla tukado nebi maxamed baa sameeyey sal lla wasalam soo saas maaha markuu yacni eh, cillo daraaddeed nebigu uga tegayna cumar baa nooleeyey markuu nooleeyeyna saxaabada ku raacay saas daraaddeed laba daliil bay leedahayoo waa midda koowaadee horta nabigaa sameeyey sal aley wasalam soo ma waa midda labaadee ijmaacii saxaabada ku dureersaday marka waxa weye bidca wey in la yidhaahdaay sax ma ah. qaar ka mida miaalada ay bixiyeen waxa weeyaan waxay ka mid tahay mubaaxaadka iska bannaanoo baabu tanacum bay gashaa ee cibaadaba shaqo kuma leh sida maalan waxay ku tilmaameen almanaakhil manaakhilsha waxa la yidhaahdaa yani masafta meeshan raashinka lagu kala gurguriyo maxaad dhahdaa ya soo masafun ha lagu kala gurguriyo waxay yidhahdeen raashinka in la kala gurguriyo oo la kala sifeeyo yani bidacda mubaaxaa bay ku dareen waa raashiin la kala gurgurinahayo oo la kala soocahayo intiisanna gooni loo soocay intana layska saarahayo baab cibaade iyo bahashi maba gashaba waa mubaaxaad kaba baxsanba antum aclamu biumuuri dunyaakum bay gashaa somaale saas daraaddeed turisaalayaasha ay u sameeyeen bidcada qaybinteeda ay u sameeyeen kulligeed ama abwaabbay gashaa miday waajibka ka dhigeen miday mubaaxa ka dhigeen iyo miday ka dhigeen mustaxabka ka dhigeen inta kale muxaramka makruuha ay ka dhigeenna yani waxa way qaar badani waa bidac aan bannaanayn almuhim bidcada in la qaybiyaaye waa madhab gadaal ka yimid daliilkuna ma u kaalmaynayo bal waa ka hor imaanayaa sidaas daraadeed hadalka imaam axmed caleyh raxmatullah wa kullu bidcatin ya saasuu sax ku yahay cumuumkii saas ayuu sax ku yahay wa kullu bidcatin fa hiya kala qaad bale markay noqoto bidca sharciya ah, wax laga soo reebaya ma jirto imaamku wuxuu yidhi sidoo kale oo hadalkiisa ka mida ah, wa tarku lkhusuumaat waljuluusi maca asxaabi alahwa wa tarku lmiraa'i waljidaal waalkhusuumaati fi ddiin hadalkani wuxuu ku xidhan yahay xaggii horuu ku xidhan yahay usuulu sunnati cindana altamasuk soo maahay kadibna wa tarku lbidac kadibna wa tarku lkhusuumaat wa tarku lkhusuumaati baa kamida mida usuusha ahlu in laga tago dooda iyo muranka waljuluusi in laga tago fadhiisiga maca asxaabi alahwaa dadka ahlulbidaca in lala fadhiisto in laga tago ayb asxaabu lhwaa waa ahlulbidaca wa tarku lmiraa'i baa ka mida dooda oo layska daayo waljidaali iyo muranka wlkhusuumaati fi diini diin kalimaadkaasi waa isku macno dhow fi diini diinka dhexdiisa lagu murmo oo lagu doodo hadalkaasi khusuumaadka waxaa la yidhaahdaa waa jamcu khusuuma waxaana laga wadaa jidaalka iyo nisaaca waa muranka waxay isku macno dhow yihiin ee muxuu ahaayey kelimaadka kale ee miraaga iyo jidaalka iyo khusuumaadka iyo waa isku macno dhow yihiin macnaha asxaabu lahwaaga waxaa laga wadaa saan sheegnayba waa ahlulbidaca lianna waxaa loogu magacaabay asxaabu alahwaa liannahum yatabicuuna ahwaaa anfusihim daliil la soo guuriyey ma raacaan aayad qur-aan iyo xadiid ma cuskadaan aahaartii saxaabada iyo salafka ma cuskadaan laakiin waxay raacaan wixii naftoodu u qurxisay hawadooda saas daraaddeed baa waxaa loo qaybiyaa ahlusunnahana waxaa la yidhahdaa ahlul iyagana waxaa la yidhahdaa ahlul maxaa ahlusunnaha ahlulathar loo yidhi liannahum yattabicuuna alaahaar wixii nabiga laga soo guuriyey saxaabada laga soo guuriyey bay raacaan kuwanina wixii naftooda la qumanay jeclaadaan bay raacaan tahmiinaadka ay ku magacaabaan caqliyaadka ay ku magacaabaan waxaasay ka diindhigtaan falsafaadka noocaas ahlul baa la yidhahdaa marka sida ilahay qur-aanka kariimkaa ku sheegay fain lam yastajiibuu laka falam anamaa yatabicuuna ahwaa'ahum nebi maxamedow hadday kuryeeli waayaan oo qur-aankaa iyo sunnadaa aad la timid ay qaadan waayaan waxa xigaay waxa weeye fainamaa yatabicuuna ahwaa'ahum faclam anamaa yatabicuuna ahwa markaa hawounbay raacayaan saas daraaddeed bini aadamku waa labada waa daliil raac iyo afar raac iyo hawo raac labadaa un sadexeeye male ayb sidaas daraaddeed baa waxaa lagu magacaaba asxaabu lhwa ama ahlulahwa baa la yidhahda ayb imaamku wuxuu meeshan kaga hadlay ama hadalkan kaga hadlay mas'ale la yidhaahdo kayfiyatu tacaamul maca ahlilbidaca ahlulbidaca seebaa loola dhaqmaa asalkaas uu meesha ku dhigay waa asal culimmada salafka ay kutubtooda sunnada inta badan ku qoraan oo ah in aan lala fadhiisan ahlulbidaca laga fogaado in aan muxuu ahaay aan lala tacaamulin cibaaraad kala gedisan bay kutubtooda ku qoran laakiin isku macno dhowo macnuhu isku meel ku soo urursanaya qaarkood waxay qorayaan maalan cadamu munakaxatihim wa cadamu shuhuudi janaa'isihim yaan loo guurinin laga guursanin janaasadoodii aaskooda aan laga qaybgelin kutubta qaarkood waxaad ku arkaysaa kutubta sunnada cadamu mujaalasatihim yaan lala fadhiisanin qaar waxaad arkaysaa cadamu dukhuuli calayhim wa yaan loo gelinoo yaan lagu dhex darmanin mar waxaad arkaysaa cadamu listimaaci ilayhim walisqaa ilayhim yaan waxba laga dhegaysaninoo loo dheg raaricin dhagaha ka xidho mar waxaad arkaysaa cadamu mujaadalatihim wa munaadarati yaan lala murminoo lala doodin mar waxaad arkaysaa cilmiga yaan laga qaadaninoo waxba loogu tegin waxba yaan laga dhegaysaninoo cilmiga yaan laga qaadanin mar waxaad arkaysaa kutubtooda yaan la ahriyin mar waxaad arkaysaa wejiga yaan loo furfurin oo la karaamaynin oo la weynaynin cibaaraad kala gedisan laakiin isku meel isugu soo urursanaya baa kutubta sunnada ku yimid oo ay culimmada ahlu sunnuhu ku ta'siiliyeen xukumkaasi oo qaabka loola mucaamaloonayo ahlulbidac horta waa inuu cidda axkaamtan loo isticmaalayo uu ahlulbidac yahay ficlan dadaan ahlulbidacba ahayn oo ahlu sunnaha laakiin adiga ay kula noqoto in loo isticmaala waa qalad marka kayfiyada loola dhaqmo ayuu tasiirinayaa imaamku calayhi raxmatullah asalna masaladani waxay salka ku haysaa oo laga soo reebayaa asal ahaan ruuxa muslimka ah in laga hijroodo ma bannaana in la gooyo la muqaataceeyo asalkeedu ma bannaana saddex beri wixii ka badan xadiiska nebigu soo saas ma ahayn ayib taas waate waa marka ee sababta keenaysa ay tahay ee adduunyo daraadeed laakiin markay diin tahay sida masaladan uu imaamku ka hadlay oo kale waa laga soo reebayaayoo qaacidada asalkaa mustanaad bay ka tahay halkaasay ka soo baxaysaa marka limaslaxa sharciya ayaa marka loo goynayaa oo loo isticmaalaya markaad fiiriso xikmadda loo goynayo ahlulbidacee qaabkan loola dhaqmayo culimmadu ay sheegayaan xikmado badan baa ku jira waxaa ka mid a maalan alkhawf cala alquluub mar qalbigaagaa loo baqayaa ama aad u baqaysaa oo shubahaadkooda inay ku saameeyaan baad ka baqi adigaa marka lagaa ilaalinayaa waxaan ay sheegayaan inaysan qalbigaaga dhib u geysanin lianna sida la yidhaahdo alquluubu daciifa washubuhaatu khaaafa ah, qulubta aadamuhu iska dabaryar tahay shubhaduna way dafid badantahay si aadan filaynin bay kuu saamaynaysa waa kii xadiidka nebigu aha sal aley waslam fi saxiix ku yimid man samica bidajaali falyana canhu ruuxii dajaal maqla inuu meel ka soo baxay falyana canhu mastataac intuu kari kara ha ka fogaado ka car tahay faina arajula yatiihi wahuwa yaxsabu anahu mumin fama yazaalu bihi xataa yatabica lima yara macahu min ashubuhaat ninbaa muxuu ahaaye soo aadayo u imaanaya oo intu kalsooni muujiyo dhahaya anugu mumin baanahay dajaal muxuu iga qaadi karaa xoogaa nooc iscajabin awaa markuu u yimaado siduu u wado u wado shubhaadka ugu wado ugu wado marka dambe waaba raacayaa marka shubahaadkan qalbigu waa u jilicsan yahay xadiidka yani waxaa soo saaray axmed iyo keyrka waa xadiid saxiixa wey mar marka adaa lagaa ilaalinaya waa mid ay aimada salafku dhagaha faraha gashan jireenoo markay maqlaan ka carari jireenoo ayagoo a'imo waaweyn ah maxaa yeelay waxay yacni ka baqayaan in qalbigooda ay gaadho dhibic caqiidadoodaiyo iimaankooda saamayn ku yeelan karta soo maa lanna wax weeyaan sida nebigu sheegay sal lay sl qalbigu waa isrogrogaa cilada labaad iyo xikmada labaadee loo diidanya waxa wey waa min baabi tacziir wata'diib mubtadicada laftooda baa la tacsiiraya iyagaa la edbinaya marka laleeyahay ha la gooyo hadalka ha lala goosto yaan la fadhiisanin yaan la soo dhowaynin yaan la ixtiraamin yaan wax laga qaadanin mar ayagaa la tacsiiraya iyagaa la edbinaya waa nooc tacsiirta ka mid laakiin markaasoo kale waa in goynta la goynayaay ay ka dhalanayso maslaxa raajixa mafsado raajixana lagu dafcinayo w hadday maslaxadu aynan keenaynin goynta oo mafsado raajixa ka dhalanayso markaasi yani waxway laguma tilaabsanayo leanna waxa weyaan masaa oo kale takhdac lilmasaalix walmafaasid maxaa ka dhalanaya waa in la fiiriyo marmarka qaarkood ujeeddada laga leeyahay ha la gooyo iyo aqwaasha iyo usuusha ahlucilmigu ay ta'siilinayaan ujeeddadu waxa waa min baabi taxdiiri lummati wa ximaayatiha min shubuhaatihim ummadda kalaa laga ilaalinayaa shubahaadkoodo ha la fadhiisanin marka la leeyahay sawaadkooda ha badinin ummaddu yaysan arkin adoo ku dhex jiro kadibna yaynan sabab u noqonin inay ummaddu la fadhiisatoy wax ka qaadatoy la saaxiibto kadibna ay saameeyaan sidaasina iyadana waa nooc ka mid a asbaabtaasi almuhim mucaamalada noocaasi waa yacni mar waxay noqotaa waajib mar waxay noqotaa mustaxab mar waxay noqotaa muxuu ahaayey xasab almasaalix xasab almasaalix walmafaasid almutaratiba marka waa masale qiimaynteeda haaskeeda khaaska u baahan waxaa aad masalada u ta'siiliyey tafaasiil fara ka bixiyey dawaabid badanna u sameeyey sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah sidaas daraaddeed takhtalif biikhtilaafi alaxwaal waalazmina mar ahlulbidacani iyagaaba xoog badanba mar ahlulbidacii waa laga xoog badan yahay mar dowladii bayba haystaanoo madaxdii waa mar waa daciifaho yacni waxa weye xaaladay kale leedahay xaaladaasi axkaam kale gedisan bay qaadanaya maslaxadii mafsadada ka dhalanaysana axkaama kala gedisanay qaadane masaladu marka waa masalo qiimayn u baahane iska mutlaq ma ah ka qawaacid ahaan ta'siilkaasi a'immadu ay ta'siilinayaan waa sax haddana waxay u baahan tahay in la fiiriyo ee xikamka ku jira loo jideeyey ahlusunnuhu marka saas daraaddeed baad waxaad arkaysaa markaad mas'alada ururiso a'immadii sunnadu qaabkay ula mucaamaloon jireen ahlulbidaca siyaabo kala xasab xasabalmaslaxa ah bay samayn jireen waxaad arkaysaa marmarka qaarkood ahlulbidaca way garaaci jireen markii madaxdii awoodda ay lahaayeen cumar bnu khadaab iyo aimadu ahlulbidaca inta lasoo garaaca la tacsiiri jiro qaar la xidhi jiro la garaaci jiray waa mucaamalo mucaamalaad ka mid mar way goyn jireenoo muhaaji yacni muqaataca iyo hajri bay ku samayn jireen mar way la dagaalami jireen sida cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu arda iyo saxaabadu soo khawaarijta lamayna dagaalam mar way la dagaalami jireen xadiista nabiga amraya salawatu rabbi wasalam caleyh mar way la doodi jireenoo intay la fadhiisaan bay dood cilmiyeed iyo munaadaro la geli jireen sida maalan cali bn abi aalib radi allahu tacala iyo cabdilahi bni cabaas iyo khawaarijta mayna la doodin alimaam cumar bn cabdilcasiis sidoo kale murji'ada iyo khawaarijta dood buu la galay imaam axmed oo hadda kitaabkiisa aynu dul fadhino jahmiyada iyo muctasilada markii uu muctasib waa kaa soo sheegnay soomah markuu majliska isugu keenay munaadaru la galoo kaga reeyay marka waa dhici jirtay inay munaadara la galaan aimmadu ridwaanulahi calayhim noocyaday la mucamilan jireen kamid marka qaarkood waxay ku qasbanaan jireen oo duruuftu kalifi jirtay aimmada ahlulbidaca qaar ka ah inay cilmiga ka qaataan oo maalan kutubta waxaad arkaysaa muxuu ahaaye eh, xadiidka sunnadu ay leeyihiin rag ahlulbidac oo xadiiska laga qaadanaya ad xaajadaa kalifaysa mafsadadiisana aamin baa laga yahay sidaas daraaddeed marka qaarkood baa lagu qasbananayaa marbay jihaadkii iyo ummaddii hogaaminayaanoo khayrkay wadaan lagala qayb qaadanaya sidaas daraaddeed almas'ala takhtalif biikhtilaafi alaxwaal hal gooyo oon laga ag dhowaanin qaacido asala wey laakiin mustanayaad bay leedahay xasaba almaslaxa wlmafsada kullu dalika a'immadii salafkay ka sugan tahay masaladu saas marka ayib marka tarku lkhusuumaat iyo la fadhiisigooda dhinacyahaas badan bay u baahan tahay in laga fiiriyo ee waata aan tilmaannay khusuumaadka iyo doodu iyadu iyo muranku si ahaantiisuusan u fiicnayno nebigu sal lla aley wasalam waa kii yidhi waxaan u ballanqaadayaa guri jannada duleedkeeda ku yaadha ruuxii isaga taga muranka xaqba ha lahaado isagaa haba gar lahaado markaas leanna waxa weeye muranka diinta lagu murmaaye wuxuu u muujinayaa sidii diintii in iyadoo laysku garaacayo kan aayad buu soo qaadan kan aayad buu soo qaadan kana xadiis buu soo qaadan diintii oo laysku garaacayoo kale noqonaysa sida xadiidkii nebiga sal lay waslam saxaabadu kusoo baxay maalin ayagoo qadarka ka dooday markaasuu nebigu aad u xanaaqay sal lay waslam markaasuu wuxuu ku yidhi maa lakum tadribuuna kitaab allahi bacdahu bibacdin bihada halaka man kana qablakum maxaad kitaabka ilahay qaarkii qaarka kale ugu garaacaysaa sidaa ummadaha ku halaagsan yuu nabig sal lay waslam ayib mar muranka iyo qijacda faraha badani dalaal bay ku tustaa haddaad aragto ummad murmaysa oo dood u baxday ya ama koox un dood iyo qajijac shaqo dhigata waxay ku tusaysaa inay luunsan yihiin maxaa yeele nabigeenu sal lla lay waslam waa kii xadiidka abiumaama yidhi maa dalla qawmun bacda hudan kaanuu calayhi ilaa uutu ljadal ummad hanuun kadib haddaad aragto inay dood iyo muran uun ay qaateen waxay ku tusaysaa inay lumeen oo dariiqii ka baxeen ruuxa murankiiyo dooda faraha badanna waxay keentaa inuu ruuxu guurguuro oo kolba meel ku dhaco saas daraaddeed yani waxa weye dadka muranka badani meel kuma sugnaadaan maanta qoladan uu la joogaa berri waxaad arkaysaa shaygii uu shalay u dhimanahay haddana berri isagoo dhanka kale jooga oo burburinahay oo la dagaalamay maanta halkanuu joogaa berrina halkaasuu jooga leanna muranka faraha badan baa keenaya cumar ibn cabdilcasiis radi allahu tacala canhu waa kiilahaa man jacala diinahu qaradan lilkhusuumaat akara tanaqul ruuxii diintiisa hadaf uga dhiga muran iyo dood uga dhigaay wuxuu badiyaa yani isbedbedeliduu badiyaa ah maanta muxuu ahaay waa sunni berri muctasili buu noqon kadib ilxaadi buu noqon zindiiq buu noqon guurguur maalinba guri buu joogaa meel buu deganya marka khatartaydeelada khusuumaadkaasi waa in aad iyo aad marka la ysaga jiro laakiin haddana dawaabid bay iyaduna ku bannaan tahay laysa calaa itlaaqiha yaan lala munaadaroonino ahlulbidaca yaan lala doodin si ahaanteeda si duuduuban mamnuucu ma ah leanna haddaan sheegayna soo ahayn inay aimadii salafku munaadaro la galeen ahlubidaca qaar badanoo ka mida la fadhiisteen oo la doodeen marka dawaabid bay leedahay dawaabidda waxaa ka mid a ruuxa munaadarada galaya waa inuu yahay mutamakin bilcilmi sharci waa inuu cilmiga shareecada aqoon fiican u leeyahy waa inay munaadaradu tahay bilatii hiya axsan soo ma dariiqada ugu fiican waa inay doodu tahay oo wajadilhum bilatii hiya axsan waa in sidoo kale qasadku uu yahay xaqa muujintiisa iyo baatilka dafcintiisa iyo cadayn inay tahay wa waa in ruuxa dooda galaya malihiisa ay u badato inuu maslaxa ka gaadhi karo ama dadkan kusoo hanuunin karo ama wax cadayn karayo sidii cali cabdilaahi bni cabaas markuu khawaarijta la dooday soo qaar fara badan ma soo celin oo kama soo saarin madhabkii khawaarijta wahaakada waa inay jirto malahaagu inuu u bato inaad wax ka qaban karto maslaxa xaqiijin karayso shuruudaha haddii la helo waa inaysan ahayn waxa laga doodayo baababkii la reebayba in la galo sida mutashaabih oo kale saas maanaa abwaab waxaa jirta doodeeda aan waxba laga keeni karayn oo muxuu ahaay aan cuquusha bni aadamku gaari karayn oo alla qarsaday waa inayna abwaabta ahayn waa inayna ujeedadu ahayn adugu ismuuji caqligaaga iyo kartidaada iyo aqoontaada iyo ka ree ka adkow waa inaysan ahayn iyo tacasub ay muhimmadu tahay xaqa gaar marka haddii dawaabidaa la helo munaadaradu dhib maleh haddii dawaabidaa iyo shuruudaa la waayana asalkeeda doodu ma bannaana leanna markaa mafsadadeeda raajixa saas way qaala alimaamu raximah llahu tacaala wsunnatu cindana aahaaru rasuuli lahi sal ley wasalam marka waa inaan yani hadallada a'immada yani dhibaatooyinka maanta jiray ka mid tahay nusuusta qur-aanka iyo sunnada ku timid in la khaldo meesha loo isticmaalayo aaaarta kutubta salafka ku timid iyo usuusha ay taqriirinayaan in loo isticmaalo meesheedii meelaan ahayn waxay ka mid tahay waxyaalaha maanta jira aafaadka jiray ka mid tahay waxaad arkaysaa maalan dhallinyaro fara badan bal wadaadada qaarkood oo dhallinyarada ku tarbiyeynaya in hadalladan qaabka ahlulbidaca loola mucaamaloodo kutubta ku qoreen aimadu qaar ka mida inta la qaato in cid walba loo isticmaalo oo ninkaad masale isku qabataan masaladaasi ijtihaadiba ha ahaato ijtihaadeedkeeduba saa'iq ha ahaado in la yidhaahdo waa mubtadica ka carara kadib la yidhahdo imaam axmed baa sidaa yidhi thawri baa sidaa yidhi fulaan baa sidaa yidhi warda ha yidhaahdee meeshan aad ku dabaqayseed saarayso meesheedii ma tahay wahuna almaxak meesha isweydiinta lataa iyadaabaa sidaas daraaddeed waa fikir halistiisana waa inta badanna dadka dariiqaa maraay oo aan dawaabidaasi ay leedahay masaa-ishaasi aan ilaalinin marka dambe kuwii ay sidaa ku tarbiyeeyeen ayaa iyaga laftooda ku garaaca wadaadkii sidaa ardada ku tarbiyeeyey baa marka dambe isku soo laabto isagana tidhaahda mubtadic baa tahay waa saas laanna waxa waxaa la rabaa masaa noocan oo kale haddii dawaabideeda laga saaro mafsado maxday isu bedelayaan shay walba markii dawaabidiisa iyo shuruuddiisa lagu ilaaliyo buu maslaxadiisa leeyahay marka in fiqhi kaamil oo dhammaystiran masaa loo qaado sidaana loo tatbiiqiyo meesha la saarayana loo daayo ehelkeeda loo daayo ayay sax ku tahay laakiin haddii la yidhaahdo nin walba ha qaato ha ka dhigto ul uu dadka ku garaaco oo ninka isqabtaanba madaxa kaga dhufto waxba inoo hadhi maayaan waa la kala dhaqaaqiyo maalinta dambana wadaadka iyo xertiisaa la kala qabani waana dhibka meelo badan ka jira hadda wey qala imaamu axmed caleyh raxmatullaahi wsunnatu cindana aahaaru rasuulilahi sal lay slam wsunnatu sunnadu cindanaa agtannada aahaaru rasuulillaah rasuulka sal ley wasalam waxyaabihii laga soo guuriyey waay sal llahu caleyh wasalam cindanaa Hmm? ahlsunna waljamaca ayb wuxuu qeexayaa oo hadalkaa ka wadaa sunno maxaa la yidhaahdaa somaynaa soo sheegi qeexitaanka imaamu axmed uu sunnada qeexayo ee halkan uu ku qoray waa qeexitaanka muxadisiinta somaynaa soo sheegin yani waxa weeye sunna way macaani kala gedisan bay leedahay isticmaalaad kala duwan kolba waxay ku xidhan tahay cidda qeexaysa iyo qaabka uu markaa ula jeedo soo ma cinda alusuuliyiin cinda alluqawiyiin cinda almuxadiiin soo maaret sidaas daraaddeed assunna cinda almuxadiiin waxa weeyaan waa aahaaru rasuuli sal aley waslam waa wixii nebi maxamed laga soo guuriyey oo ah macnaha min qowlin aw ficlin aw taqriir maa uira can nabiy sal lay waslam min qowlin aw ficlin aw taqriir waa wixii nebi maxamed laga soo guuriyey baa sunno la dhaha bimacnaa xadiid baa markaa laga wada oo ama hadal uu ku hadlay ah ama fal iyo ficil uu sameeyey ah ama wax agtiisa lagu sameeyey oo uusan diidinoo ka hadlin ah taqriirka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh khuluqiga ahaa ayib kullu dalika sunna la sunnadu marka taa iyada sunnada noocaasa maxay qabataa wixii nabi maxamed laga soo guuriyey iyo axaadiista laga wariyey ee sugan baa laga wada wixii aan sugnayn maaha lan axaadiistu iyo wixii nabiga laga soo guuriyey sal alla aley wax aan sugnaynna waa jiraan oo culimadu caddeeyeen inaysan nebiga ka sugnayn wax ka suganna waa jiraa taas nebiga ka sugan buu ka hadlayaa marka ayb kadib wuxuu yidhi wasunnatu tufasiru lqur'aana wa hiya dalaa'ilu lqur'aan meesha wuxuu tilmaamayaa laba masdar oo asaas u ah diinteenna calaaqada ka dhexaysa maa hiya alcalaaqa bayna asunna wa bayna alqur'aan calaaqada ka dhaxaysa sunnadii qur-aanku maxay tahay sunnadii garannay inay tahay nebi maxamed wixii laga soo guuriyey sal ly wasalam laakiin iyadii qur-aanku maxaa ka dhexeeya maxay quraanka aanka u qabataa maxay ka qabataa wahaakada taasuu caddaynaya wuxuu yidhi wasunnatu sunnada oo wixii nebi maxamed laga soo guuriyey sal ly wasalam tufasiru waxay caddaysaa alqur'aana qur-aankay caddaysaa wahiya sunnadu dalaa'ilu lqur'aani waa qur-aanka tusmooyinkiisa wa ah, waa jamcu daliil yacni qur-aanka iyo ujeeddadii alla ka lahaa midda tusta oo caddaysa waya sunnadu macnaha axaadiista nabigu sal alla alay wasalam waxay sharaxdaa qur-aankay sharxdaa ujeeddada qur-aankaay caddaysaa waana wadiifadii nabigeenna sal ley waslam soo maaha wadiifadii rasuulkeennay ahayd inuu dadka u caddeeyo qur-aanka u caddeeyo fii suurati naxli alla waa ka yidhi waanzalna ilayka dikra e litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim ah, waxaan kuugu soo dejinay qur-aanka inaad dadka u caddayso wixii loo soo dejiyey inaad qur-aanka sharaxdood ummadda u cadayso sidaasaan kuugu soo dejinay baa marka nebigu sal ly slm kana mubayinan wa kaana mufasiran lilqur'aan biaqwaalihi wa afcaalihi wa taqriiraati saasuu qur-aanka ku sharxay noloshiisio dhan baa qur-aanka sharxaysa salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka lasii tafsiiriyo sunnadu marka qur-aanka loo fiiriyo saddex bay u qaybsantaha sunnada qaybta koowaad waxa weeye assunna almufasira almubayina lilqur'aan sunno qur-aanka maqsuudkiisii caddaynaysa oo fasiraysa oo sii faahfaahinaysa sunnada noocaasa ama xugum duuduubanoo qur-aanku duuduubay bay sii sharxaysaayoo sii caddaynaysaa sii kala dhigdhigaysa ama xugum caam oo qur-aanku caamimay bay khasisaysaa waxay sharxaysaa xugum asalkiisa qur-aanka ku yaala waxaa la yidhaahdaa assunna almubayina almufasila la yidhahda yani waxa wey tabyiin lmujmal watakhsiis alcaam soo ma wataqyiid lmutlaq sunno noocaasa qaybnoo qaybtaa iyadaa sida maalan tusaale qur-aanku sooma dhihin salaada tukada wa aqiimu salaa soo ma wa aqiimu salaa waa mujmal salaada tukada seenu tukannaa imise salaadood baan tukannaa ma qur-aankay ku taalla ayib goormaan tukannaa salaadaha waxbuu qur-aanku ka tilmaamay sideen u tukannaa yacdii sunnadaa sharaxday wa aatu zakaa sekada bixiya xoolaheenka bixinaa goormaan bixinaa yaa la siiyaa qur-aanka waxbuu ka tilmaamay yaa la siiyaa khaas ahaan masaarifta tafaasiisha waxaa bixisay sunnadaa bixisay soo maaritaan sidaas daraaddeed sunnada noocaasa xajkiibaa la mida soonkiibaa la mida axkaamtii mucaamalaadkaa la mida sunnada waxay sharaxday axkaamtii si duuduuban qur-aanka ugu timid bay sunnadu faahfaahisoo kala dhigdhigtay qaybtaasi waa qaybta koobaad wa qaybta labaadi waxa weeye assunna almu'akida la yidhaahdaa waa sunno xugunkii qur-aanku sheegay unbay sheegtay oy sii adkaysay maalan soo qur-aanku salaada tukada ma dhihinoo ma waajibinin axaadiis waxaad arkaysaa dhahaysa qur-aanka salaada tukada soo ma amarkii qur-aanka ku yimid unbay iyaduna sheegtay sunnada noocaase oo qur-aankii wuxuu ku yimid uun sheegaysa een siyaadinaynin waxaa la yidhaahdaa assunna almu'akida la yidhahda tii qur-aanka unbay iyaduna sii adkaysa waxba kumayna dareen qaybta saddexaad ee sunnada waxa weeyaan assunna almustaqila alzaa'ida cala maa fi lqur'aan waa sunno madax bannaan oo ka siyaadsan wixii qur-aanka ku yimid Ah, axkaam waxay jidaynaysaa qur-aankaba uusan sheeginba ayib iyadana sunno madax bannaan w miaal waxaa u noqon kara qur-aanku soo ma sheegin dumarka aan la guursan karin wuxuu yidhi wa an tajmacuu bayna alukhtayn baa ka mid a laba gabdhoodoo walaalo ah xadhig laguma kulmin karoo layslama guursan karo ayib gabadh iyo habaryarteed ka waran ama gabadh iyo eeddadeed qur-aanku ma sheegin soo ma laakiin sunnada nebigaa ku dartayoo tidhi gabadh iyo eeddadeed layslama guursan karo gabadh iyo habaryarteed xadhig laguma kulmin karo sunnada maxaa la yidhahdaa marka waa sunna mustaqila la yidhahda zaa'ida calaa maa fi lqur'aan ayaduna waa sunno goonideeda mashruuc u aho lianna axaadiista nebigiiyo sunnadu waa masdar mustaqil awa ah, waa masdar mustaqil awa inuu sidiisiiyo duuduubka wixii sunnada ku yimaada noocay doonay ha noqote la qaadanayana qur-aanka inoo sheegay soo ma ah. allama dhihi tabaaraka watacaala wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wuxuu nebigu idinla yimaado qaata miyaa la yidhi wuxuu qur-aanka waafaqa uun qaata soo lama siidayno mutlaq lagama dhigin wuxuu nebigu idinla yimaadoo dhan qaata ama qur-aanka ha fasirayo ama kii qur-aanku sheegay laftiisa ha noqdo ama midaan qur-aanku sheegin ha noqdo wuxuu nebigu idinla yimid oo dhan wada qaata soo maarta sidaas daraaddeed calaaqada ka dhaxaysa sunnada iyo qur-aanku sidaas weeyaan meel kastoy ku timaadana waa xuja mustaqila sideeda in loo rumeeyo oo loo qaato wa calaa haada jaraa camalu salaf wa ajmaca calayhi saxaabatu waltaabicuuna wa a'immatu salaf sidaasay isku raaceenoo iskumayna khilaafin waana arrinta keentay inay isku waafaqaan ninkii sunnada diida inuu gaal yahay lam yakhtalifuu fi dalik ninkii yidhaahda qur-aanka baan anugu qabsanaya sunno nebi maxamedna uma baahni ama maba jirtaba ama qaadan maayo riddadiisi iyo sandaqadiisi iyo gaalnimadiisu waa bannaan ool laguma muransana waa midda keentay kooxdan la yidhaahdo qur'aaniyada la baxa waalqur'aanu minhum barii yaa ama loo ama loo yaqaano inay culimada muslimiintu isku waafaqaan inay gaala murtadiina yihiin soomaali afkaartooda haystooo meelahan joogjoogo oo deegaamada soomaalida meel ka midana ka soo jeeda ayaguna xukumkaasay qaadanayaanoo sunnada ma jirto axaadiis nebina ma jirto waa ridda waa gaalnimo iska cadwa oo aan geed loogu soo gabanayn maxaa yeelay ruuxu markuu diinta doonayo inuu burburiyo wuxuu ka soo gala axaadiistu ma jirto axaadiistu ma jirto waxaa ku xigta qur ma jiro suurtagalma maaha in qur lagu dhaqmo ilaa axaadiista in la qaato mooyaha soo wax kale iska dhaafay arkaantii shanta ahayd yaan lagu camalfali karinba ilaa axaadiista in la qaato mooye marka wax weyaan waa sandaqe iyo diinla'aan wa calaaqadaasi marka wuu tilmaamaya imaamku markuu leeyahay wasunnatu sunnadu tufasiru waxay fasirtaa oo ay caddaysaa alqur'aana qur caddaysaa wahiya sunnadu dalaa'ilu lqur'aani waa qur'aanka tusmooyinkiisa waa yacni waxa qur-aanka ku tusa macnihiisa ku tusa maqsuudkiisa ku tusa caddeeya waa sunnada shaqadeedu taasay wuxuu yidhi markaa kadib imaamku walaysa ma ahaanin fi sunnati sunnada dhexeeda ma ahaanin qiyaasun qiyaas ma ahaanin walaa tudrabu looma sameeyo lahaa sunnada almhaalu tusaalayaal looma sameeyo walaa tudraku laguma gaadho oo laguma haleelo sunnada bilcuquuli caqliyaalka wal ahwaa'i iyo hawooyinka laguma garto laguma haleelo innamaa hiya iyadu sunnadu alitibaacu waa raacid wa tarku lhawaa iyo hawadoo laga taga wuxuu ka wadaa sunnadu qiyaas ma leh qiyaas waxaa laga wadaa yacni qiyaas ra'yigaaga inaad wax ka qiyaasato ood iska malaysood iska cabirto sunnada dhexdeeda maaha sunnadu waxay ila tahay maaha yaa ra'yina maaha qiyaaska macnahaasu ka wada qiyaaskii sharcigaha kama wada qiyaaskaa laba nooca qiyaasku waa inaad shay shay u fiiriso ood laba shay isu fiiriso waay oo aad asal farac haleeshiiso qiyaaska midna waa mid sharci ah waa midka kutubta usuul fiqigu ay ka hadlaan oo dawaabidda iyo shuruudda ay u sameeyaan ilxaaqu yacni farcin biaslin licillatin jaamica soo ma ahayn qiyaaska noocaasa adilada ku tustayo waa mid sharci ah oo sunnada nabiga waa ku jira salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qur-aankana waa ku jira waaba masderka afraadoo ka mida masaadirta tashriica soo ma ila masaadir tashriicu soo kitaab ma kitaab iyo sunna iyo ijmaaca iyo qiyaaska saxiixa cinda aljumhuur soo ma kaa hadda kama wado ee qiyaaska aan sunnada gelin wax weeyaan waa qiyaaska aimada salafku ay ka digeenoo ra'yigaaga in aad sunnada ku caarido waa oo tidhaahdo waxaa ila quman ah, waxaa ila quman saas daraaddeed walaysa fi sunnati qiyaas ama waxaa laga wadi karaa oo ujeeddadu tahay sunnada nabiga sal alla aley waa wax rasuulka ka sugan oo la qaata mooye wax ra'yigii lagu jidayn kara maaha wax intuu nin iska yimaado sunnada uu ra'yigiisa wax ku dari karo oo ra'yi ka imaan karta ma ah caqli ka imaan karta ma ah sunnadu waa wax la soo gaadho walaa tudrabu laha almhaal tusaalayaal looma sameeyo wax iyada la mid ah yacni amhaasha waxaa wuxuu ka wadaa markii la sheego xadiidka la sheego wax kale inaad garab dhigto oo la ah, oo tiraa bal tanna de war nebigaa sidaa yidhi sal lla alay waslam tanna fiiri war nabigaa sidaa sameeyey sal lay slam dee kanaba isagana soo sidaa maaha amaaashu sidaas wa waa tii uu cabdulaahi bin cabaas eh, ka dagaalamayo oo uu lahaa waxaan ka yaabay in samada dhagax idinkaga soo daato maxaa yeele waxaan idin leeyahay rasuul allah sidaa yidhi idinkuna waxaad leedihin abubakar iyo cumar baa yidhi soo maarata marka sunnadaa sidaasa marka la yidhaahdo waa inaad sallimto waa inaad u hogaansanto waa inaad isdhiibto maaha inaad tusaalayaal iyo waxyaalo kale usa samayso yani maalan waxaa lagu yidhi hilibka geelu waysaduu jabiyaa nebi maxamed baa sidaa yidhi sal la alay slam markaasaa waxaa sheekh maraqana ka war oo de maraqiina ma jabinahaya sida aimmada salafka nin ka mida wuxuu yidhi yani xadiidkii wuxuu u sharxayey waysada waxaa wax kastoo wixii dabku taabto markaasuu wuxuu yidhi ka waran haddaan biyo karkariyo somaale waa darbul amhaal tusaalayaal aad ku caaridayso kaga hortegayso sunnada looma sameeyo wa ah, saasaa laga wadaa walaa tudrabu laha alamhaal waa la sallimaa oo sunnadu markay sunnaato waa loo hoggaansamaa sideedaana lagu qaataa laakiin tusaalayaal lagu caaridayo yaa oo yacni wax weeye lagaga hortegayo looma sameeyo walaa tudrabu laha alamhaal walaa tudraku bilcuquuli waalahwaa sunnada laguma haleelo shaygani waa sunno caqligaagu ma keeni karo yaa hawadaadiiyo naftaadu siday rabtana sunnada laguma garto ee sunno waa wax la soo guuriyey yaa waa wax la soo guuriyey oo la kala qaatay oo nebiga laga wariyey saxaabadu wariyeen taabiciintu wariyeen a'immadu wariyeen dariiq sanada ku timid waa wax saa lagu soo guuriye wax caqli keeni kara ma ah low kaana diinu bira'yi soomah hadalkii cali soomaaha low kaana diinu bira'yi lakaana asfal lkhufi wlaa bilmasxi min aclaa soo maahayn laakinii samictu rasulla sal lay slm marka diintu ra'yi maaha caqlina sunno laguma jidayn karayo saas maanaa yacni caqligu lama madax bannaanaan karayo inuu sunno isagu iska keensado oo yidhahda axaadiista tanina waa fiican tahay ku dara ah, kanna waa fiican yahay ku dara kanna inoogu dara marka ma gaari karo lanna caqliga bini aadamku xad buu leeyahy sooma ah, xad buu leeyahy waxyaala uusan gaari karin waxaa ka mid ah inuu gaadho heer uu wax jidayn karo wax ma jidayn karo laakiin kaalintiisu maxay tahay kaalintiisu waxa weeyaan alfiqhu walfahmu can illaahi wa can rasuuli sal lay waslam naskan qur'aankaa fahan caqligow kaalintaadu waa intaa naskan xadiidka nebiga ka sugan sal ley wasalam fahan dowrkaagiiyo kaalintaadu waa intaa laakiin naskii ma diidi karti nas kalena ma keeni karti awooddaa melihi mana gaadhi karaysa soo saas daraaddeed buu wuxuu yidhi walaa tudraku bilcuquuli wala alahwaa laakiin caqligu wuu fahmi man yuriid illaahu bihi khayran e yufaqihu fi ddiin lacalakum tacqiluun soo yani fiqhiga iyo fahanka ayaa la rabaa caqligu inuu halkaa aado laakiin naska asal ma jidayn karo hawana ma jidayn karto soomaa hawana laguma haleelo muxuu ka wadaa bimacnaa waxaad jeceshahay oo naftaadu rabto kama dhigi kartid sunno kama dhigi kartid daliil ummadda ugama dhigi karis soo ma hawadaydaa rabta anaa jecel waan ka helaa waa balwadayda de aday ku khusaysaa laakiin saasaan rabaa oon jeclahay daliilna ma aha sunnana ma aha ee sunnadu waa wixii la soo gaadhay oo la kala naqliyo ayb walaysa ma ahaanin fi sunnati sunnada dhexeeda ma ahaanin qiyaasun ra'yi iyo qiyaas ma aha walaa tudrabu looma sameeyo laha iyada al amhaalu tusaalayaasha falsafooyin iyo looma sameeyo lagagama hortago caqliyaadka waxay ku magacaabaan yacni waxweeyaan sunnada lagagama hortago looma sameeyo walaa tudraku laguma haleelo bilcuquuli cuquusha laguma haleelo fahamka lagama wadee asalka jidaynta waa asalka sunnada laguma jideeyo lagumana sugo bilcuquuli walal ahwaa'i iyo hawooyinka toona yacni doonitaanka bini aadamkiiyo siduu rabo waay iyo naftaadu say jecesha innamaa hiya iyadu sunnadu al-itibaacu waa raacitaan yaa yacni waa la soo guuriyey waa athar la soo guuriyey kaaga baahan inaad fahanto kadibna aad al-itibaac wa tarku lhawaa iyo naftaadu siday rabtood ka tagto yani dad saas sida qur-aanku marar badanba isgarab dhigo ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi wliyaa yani hawada raacin cid kale ha raacin dariiqa ha marka itibaac waay fahm iyo itibaac laakiin jidaynta ma lihid waxyaabo kale inaad garab dhigto ood keenkeentana ma lihid sidaasu macnaha maqsuudku weeyaan hada bilahi towfiiq sal allahuma wslm wbaarak cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslem